alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu calaa muxamedin wacalaa aali muxamed waxaynu ku soo jirray risaaladii muqadimatun fii usuuli tafsiir markaa sheekhu wuxuu tilmaamay duruqda tafsiirka dariiqa ugu fiican oo waxa uu inoo sheegay waddo qur'aanka lagu fasiro waxa ugu fiican in qur'aanka qur'aanka lagu fasiro oo qur'aanka macaanidiisa la ysku caddeeyo aayaadka qaarkood macno lagu ijmaaliyey ayaa aayado kale lagu bayaamiyey oo lagu sii fasiray oo lagu caddeeyey marka qur-aanku waa issharxayaa waa isfasirayaa saas qur-aanka in laysku fasiraa waxay tahay axsanu ariiqa fa in acyaaka dalika facalayka bisunna haddaad awoodi weydo oo aayad kale u fasirta aada u weydo fa calayka bisunnati sunnada laazim acyaaka waxay noqonaysaa waxa weeye haddii aad haddii markaa waxa weeye ay taasi ku daaliso oo bimacnaa aad kari kari weydumaa macnuhu dhacaya cayiya waa awoodi waaye wey acyaana waa daali wey laakiin hadda waxa weeye cayiyo oo la tacdisiiyey unbaa laga tilmaamaya oo waxaa markaa looga jeedaa fa in acyaaka daalika haddii taasi ku cajzi geliso aad kari kari weydo fa calayka bisunnati sunnada laasim fa innaha sharixatun lilqur'aani sunnada ama xadiiska rasuulku sala allahu alayh wasalam waxay caddaynaysaa oo sharxaysaa qur'aanka wa muwadixatun lahu waa caddaynaysaa waa bayaaminaysa bal qaala alimaamu waxa uu yidhi imaamkii abu cabdillaahi moxamed ibnu idriis ashaaficiyu imaamu shaafici raximah llah waxa uu yidhi kullu maa xakama bihi rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam wax kasta uu rasuulku sala allahu alayh wasalam uu wax ku xukumay ama uu xukumay fa huwa mima fahimahu min alqur'aan wuxuu ka mid yahay waxyaalaha u qur'aanka ka fahmay qaala allahu tacaala ilaahay waxa uu yidhi innaa anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaq innaa anzalnaa annagu waa soo dejinay ilayka adiga waxaanu kugu soo dejinnay alkitaaba kitaabka ayaanu kugu soo dejinnay bilxaqi xaaluu xaq ku dheehan yahay baannu soo dejinay waxaannu u soo dejinnay litaxkuma bayna annaasi bimaa araaka allah litaxkuma si aad u kala xukunto ayaanu u soo dejinnay bayna annaasi dadka dhexdooda aad u kala xukunto bimaa araaka allaahu ku ilaahay ku tusiyey aad ku kala xukunto walaa takun lilkhaa'iniina khasiima ilaahay waxau ihi walaa takun ha noqonin lilkhaa'iniina kuwa wax khiyaamaynaya ee khiyaamada samaynaya khasiiman ay mukhaasiman mid markaa la doodaaya ha noqonin amama khasiiman ay cani ilkhaa'iniina khasiiman mid u doodaaya ha noqonin haddii la yidhaaho laamku oo bimacnaa can waxa uu noqonayaa mid daafacayo u doodaya ha noqoni waana sida culamadu badani ku fasiraan oo bimacnaa khaa'iniinta ha daaficina ha u doodin wa qaala tacaala ilaahay waxa uu yidhi wa anzalnaa ilayka adikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim wa anzalnaa waa soo dejinnay ilayka adiga waxaanu kugu soo dejinnay addikra xuska oo qur'aankaa baanu kugu soo dejinay ayuu ilaahay yidhi waxaanu u soo dejinnay litubayina linnaasi si aad dadka ugu caddayso maa nuzila ilayhim ka loo soo dejiye aad ugu caddayso walacallahum yatafakkaruun iyo si ay u fakaraan ayaanu u soo dejinnay wa qaala tacaala ilaahay waxau yidhi wamaa anzalnaa maanu soo dejin calayka alkitaaba korkaaga kitaabka kumaanu soo rogin ilaa litubayina inaad caddayso daraaddeed mooye wax kale umaanu soo rogin lahum yaga aad u caddayso aladii kii ikhtalafuu fiiha ay isku khilaafeen wa hudan iyo hanuun daraaddii mooye wax kale umaanu soo dejin sidaa dadka ugu hanuunsan wa raxmatan iyo naxariis daraaddii mooyaane wax kale umaanu soo dejin liqawmin yacni dad uu hanuun iyo naxariis u yahay dadkaasoo yu'minuuna rumaynaya lihaada qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam sidaa daraaddeed buu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam alaa inii uutiitu alkitaaba wa midlahu macahu hooyaay waxaa aniga laysiiyey alkitaaba kitaabkaa laysiiyey wa midlahu mid kaloo la midana waa laysiiyeyoo macahu kitaabka weheliya yacnii wuxuu u jeedaa assunnata sunnada ayuu u jeedaa waa xadiiska nebiga sala allahu calayh wasalam sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa aayaddii aayad kale oo bayaaminaysa oo sii caddaynaysa haddii loo waayo in axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam lagu fasiraayo oo sunnada laga raadinayo wax fasiraayo waayo sunnada rasuulku sala allahu alayh wasalam waxay caddaynaysaa qur'aanka oo nebiga sala allahu alayh wasalam inuu qur'aanka fasiro caddeeyo waxyaalihii markaa laga doonay ee laga rabay bay ka mid ahayd waana umuurihii qur-aanka loogu soo dejiyey wa anzalnaa ilayka adikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim halkaana waxaa laga qaadanayaa sunnada rasuulku sala allahu alayh wasalam inay tahay yacni mid waajiba in la raaco waayo maadaama uu ilaahay sheegay in rasuulku qur-aanka caddaynaayo uu fasiraayo dee macna tafsiirkiisu ma yeesheen haddii in la raaco aynay waajib ahayn sida qur-aanka in loo raaco ay waajib tahay in sunnada nebigana sala allahu alayh wasalam in la raaca haddaynay waajib ahaan lahayn tafsiirkiisu markaa ma yeesheen macno gaara ma yeesheen marka waxaa laga qaadanayaa in sunnada rasuulka sala allahu alay wasalam in la raaco ay waajib tahay sunnadiina waa waxyi oo waa taa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam alaa inii uutiitu alkitaaba wa midlahu macahu waxaa laysiiyey kitaabka iyo mid kale oo la mida ah oo kitaabka weheliya ayaa laysiiyey wuxuu kala mid yahay xagga waxyinimada xadiiskaana imaam axmed iyo abu daawuud baa soo wariyey waana xadiis saxiixa marka waxaa laga qaadanayaa in sunnada rasuulku sala allahu alayh wasalam ay waxyi tahay saasaa laga qaadanaya aayado kale sheikhu waa u deliishaday oo wuxuu u deliishaday aayadda hadalka shaafici shaaficigu marka hore keenay wax kasta uu rasuulku sala allahu alayh wasalam xukumay qur-aankuu ka fahmay qur'aanka ayuu ka fahmay laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay maraan in sunnada rasuulku sala allahu alayh wasalam u qaybsato laba qaybood sharci ibtidaa'i iyo sharci bayaani sharci bayaani waxaa la yidhaahdaa waa sharciga asalatan qur'aanka ku sugan laakiin tafaasiishiisu sunnadu sheegtay marka waxaa la yidhahdaa taa sharci bayaani baa la yidhahdaa nooc kalaa jiroo la yidhahda sharci ibtidaa'i sharci ibtidaa'i waa maxay waa mid ijmaalkiisa qur'aanka lagu haynin oo si ibtidaa'o bilow ah sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam loogu sheegay marka labada qayboodba waa leedahay bacdu ahlibidac waxay yidhaahdaan sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam markay sheegayaan wax asalkiisa qur'aanka aanu ka hellay mooyaane wax kale ma raacayno laakiin arrinka noocaasi waa mid baatila aan sax ahayn waayo rasuulka sala allahu alayh wasalam daacadiisu waa mustaqil waana mutlaqa waa sii daysantii ilaahay wuxuu yidhi atiicu allaha wa atiicu arasuul yacni allah ateeca ateeca ilaahay ateecana rasuulkiisa sala allahu calayh wasalam adillo badan baa jirta oo waajibinaysa rasuulka sala allahu alayh wasalam in la raaco ama la ateeco ama aan la khilaafin ama aan la caasiyin adillo badan baa soo aroortay oo aayaad badan baa ku soo arooray mawduucaas lamana kala saarin waxaa rasuulka lagu ateecaya lagu raacayaa wax asalkiisa qur-aanka ku jirayo waxaanu ku jirin cala aliطlaaqi waalcumuum si sii daysana oo waxa weeye caam ah ayuu ilaahay u amray in rasuulka sala allahu alayh wasalam la ateeco oo la raaco oo aan la casin sunnaduna waa waxyi ilaahay waxau yidhi wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa nebigu sala allahu alayh wasalam kuma hadlaayo hawo iyo waxaa naftu jeceshahay ama hadal hawo ka soo fulay kuma hadlaayo wuxuu ku hadlayaa ma aha mooyaane waxyi loo waxyooday waa waxyi loo waxyooday wuxuu nebigu sala allahu alayh wasalam ku hadlay marka tan shaafici sheegayo waxaa lagu xambaari karaa min xaysu alghaalib oo in la yidhahdo haalibkaa caynkaasa wa ilaa waa jirtaa sharci ibtidaa'iya oo sunnada ku sugani waa jiraa wuxuu soo qaatay sheikhu aayadda ina anzalna ilayka alkitaaba bilxaqi litaxkuma bayna annaasi bima araaka allah waxaanu kugu soo dejinnay baa ilaahay yidhi isagoo nabiga la hadlaya sala allahu alayh wasalam kitaabka xaaluu kitaabku xaq koobsaday ayaanu kugu soo dejinnay ama xaq ku dheehan yahay waxaanu u soo dejinnay si aad dadka u kala xukunto oo aad ugu kala xukunto wuxuu ilaahay ku aad ugu kala xukunto halkaas waxaa baraarujin u baahan waxay dalabada qaarkood caadaysteen inay yidhaahdaan eh, ashyaada qaarkood markay sheegayaan oo laga yaabo adilada inayna sariix ku ahayn oo ku caddayn inay yidhaahdaan waatuu ilaahayna tusiiyey arrinka caynkaa iyo caynkaas marka tan noocaas ah in waxa weeye sidaa la cabbiraa ma fiican waana sida laga soo naqliyey inuu inkiray cumar bnu lkhadaab radia allaahu canhu ardaah oo inta qaar ay yidhaahdeen hada ma araahu allaahu amiira almu'miniina cumara arrinkaasi waa arrinkuu ilaahay tusiiyey amiirulmu'miniinkii cumar ayuu yidhi sa aha odhanina yacnii ra'yigu xagga rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu ka ahaa musiib oo midaanu xaqa seegayn buu ahaa wa huwa mina adannu waatakalluf xagga yagana wuxuu ka yahay male iyo isku day iyo takalluf buu ka yahay isku kallifaad marka ha odhanina bima araahu allaahu amiira almu'miniina cumar ee waxaad tidhaahdaan haadaa maa ra'aahu cumar waa siduu cumar arkay dhaha waa siduu cumar arkay dhaha bimacnaa wuxuu tilmaamayaa caalimku hadduu ijtihaado ijtihaadkiisu wuxuu aqbali karaa khata iyo sawaab haddii ay dhacdo inuu khata noqdo khata'a ilaah iyo rasuulkiisu beri bay ka yihiin marka dee in ilaahay loo nisbeeyo arrin khalad noqon kara oo khata' noqon kara waa mid aan sax ahayn ida xakama alxaakimu faijtahada uma asaaba falahu ajraan wa ida xakama faijtahada fa akhta'a falahu ajrun ijtihaadkii caalimkii mujtahidka ahaana fadlan can hayrih cid kale iskaba daayin waxa u dhex yaallaa bayna khata'in wa sawaab ow marba mid u dhici karaa ow marba mid u dhici karaa saxaabaduna waxay tilmaami jireen ijtihaadku hadduu khata' noqdo in ilaah iyo rasuulkiisu beri ka yihiin kamaa saxa can cabdullaahi ibni mascuud sida cabdullahi ibn mascuud ka asaxday inuu yidhi aquulu fiiha bira'yi masale aanu nas haynin ayuu wuxuu yidhi ijtihaadkayga iyo ra'yigayga wax kaga odhanaya fain yakun sawaaban famin allah wain yakun khaطa'an faminii wa min ashayطaani wallahu warasuuluhu bari'aani minhu u fiirsa siduu u kala farqiyey hadalkaasina cabdullahi bn mascuud waa ka aslaxay oo sanad saxiixa buu kaga soo arooray marka wuxuu kala qaaday markuu ijtihaadkiisa kaga fatwoodo hadduu sawaab noqdo iyo hadduu khata noqdo oo wuxuu yidhi hadduu sawaab noqdo fa min xagga ilaahay buu ka ahaaday وأن يكون خطأ فمني ومن الشayطاaن hadduu khaطأ noqdona xagga naftayda iyo xagga shayطaankuu ka ahaaday wاllahu warasuuluhu bari'aani minhu ilaahay iyo rasuulkiisuna beri bay ka yihiin ilaahay iyo rasuulkiisuna sala allahu alayh wasalam beri ayay ka yihiin bu cabdullahi bn mascuud wakadalika xadiidu burayda oo muslim saxiixa ku soo wariyey waa kii nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi xadiis macnihiisu yahay haddaad ku degto agagaarka cadowgaaga gaalada ah agtooda haddaad degto yacni dooransii saddex umuurood marka xadiisku waa dheeraa waxaa ku jirtay aakhirkiisa haddii ay doonaan in xukunka ilaah iyo xukunka rasuulka aad ku dejiso ha ka yeelina waxaad ku dejisaa xukunkaaga iyo xukunka asxaabtaada fa innaka laa tadrii atusiibu xukma allaahi fiihim am laa waayo ma garanaysid xukunka ilaahayo sha'nigooda ku saabsan inaad asiibayso iyo inaad asiibaynin ma kala garanaysid xadiiskana muslim ayaa saxiixa ku soo wariyey almuhim markuu ilaahay yidhi litaxkuma bayna annaasi bima araaka allaah lagama qaadanayo yacni masaa'isha aan adilada sariixa ku ahayne ku caddayn inuu ruuxu iska yidhaahdo araani illaahu kada wa kada inuu iska yidhaahdo iska jasmiyo lagama qaadanayo sidaa nebiguba u diidaayo sala allahu alayh wasalam in xukunka ilaahay iyo xukunka rasuulka uu markaa ku dejiyo oo marka waxabay hadday yidhaahdaan xukunka ilahay iyo xukunka rasuulka nagu dejiyo isaga isaga nagu xukun yacni markaa shardiga ha ka yeelin ee waxaad tidhaahdaa waxay isku dhiibtaan inaan xukunkayga iyo xukunka asxaabtayda aynu ku xukumo yacni sidaas ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam u tilmaamay waxaanu sheegay maxduurka ku jiri karaa inay tahay iyadoo xukunkii ilaahay iyo xukunkii rasuulka lagu dejiyey haddana inay dhici karto in lagu khata'o yacni markaa taas inay dhici karto wuxuu sheekhu yidhi raximahullah wasunnatu aydan tunzalu calayhi bilwaxyi sunnadu lagu noqoye waa axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam waa lagu soo dejiyaa nebiga sala allahu alay wasalam bilwaxyi waxyi baa lagu soo dejiyaa kamaa yunzalu alqur'aanu sida qur'aanka loo soo dejiyoo kale ayaa sunnadana waxyi loogu soo dejiyaa nebiga sala allahu alayh wasalam laa annahaa tutla kamaa yutla ma ahase in sunnada loo akhriyo sida qur'aanka loo akhriyo oo qur'aanka qiraa'adiisa sida loogu tacabudaayo salaadaha loogu tukanayo sunnada looguma tacabudayo salaadana laguma tukanaayo oo salaadii walow sunnadu xadiisulqudsiba ha ahaatee laguma tukanayo oo salaaddii laguma akhrinayo laakiin waxa weeye waa waxyi oo markaas sibay qur'aankii u shabbahdaayoo xagga waxyinimaday kala mid tahay waxaana waajiba in la raaco ayaa waajib ah sunnada rasuulkana sala allahu alayh wasalam qofka dafira oo yidhaahda waa hadal basharo inaan raaca ima saara oo cala litlaaq sidaa yidhaahda ruuxaasi waa kaafirun billaah waa mid ilaahay ka gaaloobay qur'aankiina waa mid ka gaaloobay waayo aayado badan baa sheegaya nebiga sala allahu caleyh wasalam in markaa la raaco oo la ateeco oo la maqlo oo waxa weeye sharaxa markaa qur'aanka uu sharxayo uu bayaaminayo la qaato oo xukunkiisa loo hoggaansamo oo lagu raalli noqdo yacni markaa sidaas yadaa sheegaya fala warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayta wayusallimuu tasliima yacni ilaahay waxa uu inoo sheegay inaan ruuxa iimaan laga helayn ilaa saddex sharti oo la yimaado waa in wax kastoo ay isku khilaafaan waa in rasuulka xaakim laga dhigtaa xukunkiisana waa in lagu raalli noqdaa waana in xukunkiisa loo hoggaansamaa waa saddex shardi saddexdaa shardi ilaa la wada helo yacni iimaan ruuxa lagama helaayo waqad istadalla alimaamu ashaaficiyu wa hayruh wuxuu daliishaday imaamu shaafici iyo wa gayruhu hayrkii ay deliishadeen oo min al a'immati imaamiyaalka ka midii calaa daalika sidaa waxay u deliishadeen biadillatin kafiira daliilo badan ayay u deliishadeen laysa haada mawdica daalik yacni kani aanu ahayn meeshii waxa weeye la tafaasiisheeda lagu sheegi lahaa ee lagu adilada istiqsaal lagu samayn lahaa aynay ahayd marka mawduucaasi daliilo badan buu leeyahay buu tilmaamaya waalgaradu annaka tatlubu tafsiira alqur'aani minhu ujeeddadu waxay tahay annaka adigoo tatlubu inaad ka doonayso tafsiira alqur'aani fasiraadda qur'aanka la fasirayo minhu qur'aanka laftiisa inaad ka doonayso qur'aanka aad ka raadinayso fain lam tajidhu haddii qur'aanka aanad ka helin fa min asunnati waxaad ka raadinaysaa oo ka doonaysaa sunnada oo xadiidka nebiga ah sala allahu alayh wasalam kama qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam siduu rasuulkii ilaahayba uu yidhi limucaadin mucaad uu ku yidhi xiina bacahahu ila alyaman markuu nebigu sala allahu alayh wasalam u diray mucaad yaman u diray bima taxkumu maxaad ku xukumaysaa mucaadow qaala bikitaabi illaah wuxuu yidhi waxaan ku xukumayaa kitaabka ilaahay qaala fain lam tajid waxau yidhi haddaanad ka helin qur'aanka oo kitaabka ilaahay aanad ka helin xukunkii maxaad ku xukumaysaa qaala bisunnati rasuuli illaah sala allahu alayhi wasalam waxaan ku xukumayaa buu ihi sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo xadiidka rasuulka qaala fain lam tajid wuxuu yidhi haddaanad ka helin maxaad ku xukumaysaa qaala ajtahidu ra'yii ra'yigaygaan ka ijtihaadayaa oo ijtihaad baan la imanayaa qaala fadalaba rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam bisadrih waxa uu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam wuxuu gacanta ku dhuftay bisadrihi laabta mucaad ayuu ku dhuftay gacanta wa qaala wuxuu yidhi alxamdu lilaahi aladii wafaqa rasuula rasuuli illaahi limaa yurdi rasuul allah alxamdu mahad lilaahi ilaahay baa la gaara aladii kaasoo wafaqa waafajiyey rasuula rasuulillaahi rasuulkii rasuulkii ilaahay kuu dirtay waafajiyey limaa yurdii wax raalli gelinaya rasuula allaahi rasuulka ilaahay raalli gelinaya ilaaha waafajiyey ayaa mahadle nusakha qaar waxay qorayaan fadarba rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama fii sadrihi wa hada alxadiidu fi lmasaaniidi wasunan xadiidkani wuxuu ku sugan yahay masaaniiddu ku sugan yahay kutubada markaa musnadyaalka buu ku sugan yahay wasunani sunankana waa ku sugan yahay biisnaadin jayid yacni sanad wanaagsan ayaanu ugu sugan yahay ku soo wariyeen yacni sheekhu wuxuu maray xadiisu mucaad inuu yahay xadiid yacni markaa jayida oo sanadkiisu wanaagsan yahay ah, culammada muxadisiinta badankooduna xadiiska waa daciifiyaan oo culamo badan oo muxadisiinah oo uu ka mid yahay bukhaari oo uu ka mid yahay cuqayli oo uu ka mid yahay tirmidi waa daciifiyeen sheekh albanina waxa uu ku caddeeyey silsilatu axaadiis daciifa xadiiskani inuu daciif yahay ayuu ku caddeeyey waxaanu ka soo raray saddex iyo toban caalim oo muxadisiintii waaweyneyd ka mid ah ayuu ka soo raray inay intuba daciifiyeen oo yidhahdeen waa xadiis daciifa waa xadiis daciifa inay yidhaahdeen saas aawadeed sida saxali waa inuu xadiisku daciif yahay oo aanu asixin sidaas ayaa markaa saxiixa tirmidi laftiisu waa daciifiye wuxuu idhi hada xadiisun laa nacrifu ila min hada alwajhi kan waa xadiis aanaan garanaynin dariiqa iyo sanadka mooye sanad kale aanaan u garanayn walaysa isnaaduhu cindii bimuttasil sanadkiisuna aniga agtayda muttasilkama aha marka a'imo badan baa saa u daciifiyey laakiin ibnu taymiya waxa uu maray sanadkiisu inuu jayid yahay wakadalika waxaan filayaa ibnulqayim laftiisu inuu sidaas mari jiray ibnu kasiirka laftiisu kitaabkan muqadimatun fii usuuli tafsiir intan dambe muqadimada kitaabkiisu ku soo naqliya xarfan bixarfin oo laga soo bilaabo fasalkan fa in qaala qaa'ilun fama axsanu turuq waxa uu ku soo naqliyaa kitaabkiisu ku soo raraa marka hadalkana saasuu u soo raray wax markaa tacaqubana kuma samayn laakiin markuu soo raraayo muqadima fii usuuli tafsiir hadalka ku sugan oo muqadimada ku soo raraayo muqadimada tafsiir alqur'aan alcadiimka muqadimadiisa kitaabkiisa tafsiirka muqadimadiisa ma odhanaayo ibnu taymiya sidan yidhi waxaana dhici karta inuu cudurdaar daraaddeed sidaa u odhan waayey waayo ibnu kasiir wuxuu ka mid ahaa ardaydii ibnu taymiye waana loo dhibaateeyey ibnu taymiye aawadi oo loo dhibay marka waagaas waxaa jiri jiray dad tacasub badan samayn jiray oo ibnu taymiya aad iyo aad uga hor jeeday marka waxaa dhici karta asbaabta caynkaasi daraaddeed inuu ugu nisbayn waayo una jeclaa kitaabka in laga faa'iidaysto waa sida marka ibnu abilcizba uu sameeyo kitaabkiisa sharxulcaqiidati ataxaawiya waayo haalibka hadalka uu sheegaaye ee uu taxaawiyada ku sharxayo haalibkiisu waa hadalkii ibnu taymiye ama waa hadalkii ibnu qayim haddana maca dalik xaraf ka mida uma nisbaynaayo marka ahlucilmigu waxay yidhaahdeen sababta ugu nisbayn waayey waa inuu doonaayey in cilmiganna dadka galo oo la qaato dadka markaa shuyuukhdaa necebna aynay uga didin taas iyadaa ayuu uga jeeday bay yidhahdeen alcallaamatu maxamed naasirudiin albani raximahullah uu yidhi muxaadaro uu kaga hadlay tafsiirka qur'aanka oo xadiidkan mucaadna ku soo qaatay waxau yidhi xadiidkani sanad ahaan inuu daciif yahay mawaadic kalean ku caddaynay dacfigiisa xagga sanadku waa waadix laakiin macna ahaanta laftiisa xataa macnihiisu sax ma aha ahlucilmiga qaarkood waxay maraan inay yidhahdaan xadiidka sanadkiisu daciifa ha ahdo laakina macnaahu saxiixun ha yeeshee macnihiisaa saxa hadda macnihiisaa saxa loogama jeedo in nebiga loo nisbayn karo sala allahu alayh wasalam oo shaygii aan nebiga sala allahu alayh wasalam ka sugnayn walow macno saxaba ha ahaadee in nebiga loo nisbeeyaa ma bannaana mar haddaanu nebiga ka sugnayn ee nebiga in been laga sheegaa marnaba ma bannaana waatuu eh, nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar waatuu nebigu yihi sala allahu alay wasalam man qaala calaya maa lam aqul falyatabawa' maqcadahu min annaar ka iga been sheega waxaanan odhan isagoo u badrhaydhaya booska uu naarta ka gelayo ha u diyaargaroobo ha diyaarsado waatuu nebigu yihi sala allahu alay wasalam xadiiska mutawaatirka ah lafdi kale waatuu nebigu yidhi sala allahu alay wasalam man qaala calaya maa lam aqul kii iga sheegoo iga yidhaahdaa waxaanan odhan falyatabawa' maqcadahu min annaar marka nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa laga sheegaaye waa inay tahay wax ka sugan saas aawadee ahlulcilmigu xataa waxay diidaan axaadiista ruuxu aanu garanay inay saxiixo tahay iyo inay daciifo tahay inuu ruuxu iska yidhaahdo nebigu wuxuu yidhi sidaa iyo sidaas oo wixii xadiis aad u maqashaba yacni inaan in nebiga laysaga nisbeeyo waa la diiday waayo waxaa ka dhalan karta ruuxu hadduu wax kasta nebiga markaa oo looga sheego uu isaga nisbeeyo isagaan hubsanin inuu nebiga ka sugan tahay inuu nebiga ka sheego waxaanu odhan oo uu ku been abuurto xadiis kale oo saxiixa waatuu nebigu yihi sala allahu alay wasalam kafaa bilmar'i kadiban an yuxadisa bikulli maa samic ruuxa waxa been ugu filan inuu ku warramo wax kastoou maqlo inuu ku warramo ayaa been ugu filan marka wixii xadiis loogu sheegaba hadduu xadiisnimo uga warramo oo dabeedna ay ka dhalato waxaanu nebigu odhan inuu nebigii ka sheego yacni waxa weeye arrinka noocaasi dee been inay ugu filan tahay cumuumka xadiiska xadiiskay gudagelaysa waxay dariico u noqon kartaa wixii nebiga lagugu nisbeeye layahaa nebigaa yidhiba haddaad iska tidhaahdo nebigu wuxuu yidhi inaad nebigii ku been abuurato ayaa ka dhalan karta xadiiska kalena waa ka tilmaamaya man kadaba calaya mutacammidan falyatabawa maqcadahu min annaar marka waa waciid iyo goodi weyn xadiiska kale waa ka sheegaya ee ku soo wariyay fii muqadimati saxiixih man xaddasa canii bixadiisin yuraa annahu kadibun fahuwa axadu alkaadibiin axadu alkaadibiin iyo axadu lkaadibayn saynu horaba usoo sheegnay labada waa loo dabdiyey yuraa iyo yaraa labadabana waa loo dabdiyey marka almuhim waa in layska hubsadaa waxa nabiga loo nisbaynayo sala allahu alayh wasalam macnihii sax ruuxa ula muuqdaba inuu nabiga isaga nisbeeyo ma aha waa in qawaaciddii xadiisiga la eegaa oo axaadiista markaa lagu dabaqaa qawaacidda axaadiisiga oo wixii qawaaciddaa ku sugnaada la yidhahdaa waa sugan yihiin wixii aan ku sugnaan lalama odhan la yidhahdaa ma sugna nebigana aan loo nisbay si aan loogu dhicin been nebiga laga sheego iyadaan la dareemayn in been laga sheegay si aan taa loogu dhicin ama min baabi saddi dariica saas aawadeed muslim muqadimada saxiixiisa axaadiista daciifka ayuu aad uga digay iyo nebiga in loo nisbay almuhim mashaayikhda qaarkood ama culammada qaarkood waxay yidhaahdaan xadiidku sanad ahaan daciif ha ahaado laakiin macna ahaan waa saxiix markaa shaykhulalbaani waxa uu yidhi xadiidka hadda sanad ahaan kama hadlaayo marar kale aan ka hadlo oo caddeeyey inuu daciif yahay waa muxaadaro uu kaga warramayo tafsiirka qur'aanka musajal bay markii hore ahayd markii dambena waa la taabacay oo iyadoo risaalo ah ayaa la taabacay oo ay mutadaawal tahay wuxuu yidhi macno ahaan xadiiskani saxu ma aha oo macnihiisa waxaa ku sugan yacnii khalad khaladkaasina wuxuu yahay xadiisku wuxuu sheegayaa mucaad markii la weydiiyey in la yidhi maxaad ku xukumaysaa dabeedna uu yidhi kitaabka ilaahay baan ku xukumaya dabeedna la yidhi haddaad kitaabka ka weydana uu yidhi sunnadaan ku xukumaya waxaana waajiba kitaabkiiyo sunnada in mar wa lagu wada xukumo ee in la yidhaahdo shayga xukunkiisa kitaabka laga waayo ayuunbaa sunnada la qabanayaa oo xagga sunnada loo kacayaayoo daliil looga raadinayaa ma aha sax imisaa markaa masaa'isha qaarkood adilla caama ay qur-aanka ku sugan tahay waa adilada caamka axaadiis rasuul ay khasisaysaa qur-aankiina macnihiisii inuu caddaynayo oo bayaaminayo oo mutlaqiisa qaydayo caamkiisa khasisaayo sunnada rasuulku sala allahu alayh wasalam iyo xadiiska nebigu ayaynu ogsoonnahay bale culammadu waxay isku khilaafaan sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam ma nasakhi karta aayad qur-aana mise ma nasakhi karto taas iyadaana waxaa ku jira khilaaf badanay culamadu isku khilaafsan yihiin yada lafteeda bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin waa suuragal xadiis nebi in aayad lagu khasiso oo aayaddu mansuukha noqoto xadiiskuna naasikh noqdo marka in la yidhaahdo sunnadu waxay qur-aanka kaga dhacdaa halka ijtihaadku sunnada kaga dhaco ayuu ka joogo oo sida xagga ijtihaadka aan loogu kacayn shay sunnada laga helaayo ayaan xagga sunnadana loo kacaynin shay kitaabka laga helaayo macnaha noocaas waa macno faasida daahirka xadiiskuna siduu sheegaya waa saas marka xagga macnihiisa xataa laftiisa saasaa nakaara ugu sugan tahay oo macnuhu aanu sax u ahayn ayuu lalbani raximahu llahu yidhi ah, sheekhu wuxuu yidhi raximahullah wa xiina idin idaa lam tajid altafsiira fi alqur'aani walaa fi sunnati rajacta fii dalika ilaa aqwaali asaxaaba haddaad ka weydo ama markaad ka weydo tafsiirkii qur'aanka aad ka weydo oo aayaddii aayad kalead ku fasirto haddaad qur'aanka ka weydo walaa fi sunnati sunnadana aad ka weydo xadiiska nebigana sala allahu aleyh wasalam aanad ka helin xadiis fasiraya oo aayadda bayaaminaya rajacta fii dalika waxaad u noqonaysaa oo tafsiirka aad ugu noqonaysaa ilaa aqwaali asaxaaba saxaabada aqwaashoodaad u noqonaysaa fa innahum adraa bidaalika waayo saxaabadu iyagaa u garasho badan oo u aqoon badan tafsiirka waxay ugu aqoon badan yihiin limaa shaahaduuhu kay arkeen daraaddii oo min alqaraa'ini waalaxwaali yacni ka mid ahaaday amaaraadka iyo xaaladaha allatii ikhtasuu bihaa ay la gaar noqdeen nusakha qaar waxay qorayaan alqur'aan laakiin nusakha qaraa'inka qoraaya ayaa markaas sii fiican waayo qur'aanka dadku waa wada arkay laakiin axwaasha qur'aanka ku tacalluqda oo ah markaa xaaladuhu ku soo degay iyo wadcigu siduu ahaa iyo asbaabu nusuulkiisii waxyaalo badan bay markaysaga iyagu la gaar yihiin walima lahum iyo waxaa u sugnaaday daraaddii min alfahmi ataami oo faham dhammaystiran ah walcilmi asaxiixi iyo cilmi saxa iyo waalcamali asaalixi iyo camal wanaagsan ah nusakha qaar waxay ziyaadinayaan waalcamali asaalix nusakha qaarna ziyaadada waa ka tegayaan nuskhada makhtuudada lafteedu waalcamal asaalix baa ku daraysa laa siyamaa culamaa'uhum waxaan cid la midi jirin saxaabada kuwoodii culammada ahaa ee culamaa'u saxaaba ahaa wa kubaraa'uhum iyo kuwoodii waaweynaa kala'immati alarbacati sida imaamiyaalkii afarta ahaa iyo waalkhulafaa'i araashidiina khulafadii hanuunsanayd ahaa wala'immati iyo imaamiyaalkii almahdiyiina la hanuuniyey ahaaday waa cabdullaahi ibn mascuud iyo sida cabdullaahi ibn mascuud nusakha qaar waxay odhanayaan mithlu cabdullaahi ibn mascuud qaala alimaamu abu jacfara qaala alimaamu imaamkii wuxuu yidhi abu jacfarin maxamed ibnu jariirin atabariyu oo tabari ahaaday waxa uu yidhi xaddasanaa abu kuraybin waxaa noo warramay abu kurayb qaala anba'anaa jaabir ibnu nuux wuxuu yidhi waxaa noo warramay jaabir ibnu nuux baa noo warramay qaala anba'ana alacmash waxaa noo warramay acmash sulaymaan ibnu mihraan can abi duxa waxa uu ka sii warinayaa abi duxa buu ka warinayaa muslim ibnu subayx can masruuqin masruuq ayuu ka warinayaa qaala cabdullaahi cabdullaahi wuxuu yidhi yacnii wuxuu u jeedaa ibna mascuudin cabdullahi mascuud buu jeeda waaladii laa ilaaha hayruhu waxaan ku dhaartay kii baan ku dhaartay laa ilaaha hayruhu ay laa ilaaha xaqun hayruhu mid la caabudo aanu xaq ahayn isaga mooyaane hayru waxaa la icraabaa isimka ilaa dabadii dhaca iyo icraabta la icraabo ayaa hayru la icraabaa sida cilmu naxwi lagu yaqaano marka laa ilaaha ila allaahu allaahudaa maadaama la icraabayo inay beddel tahay oo beddelnimo la icraabayo ama ha la yidhaahdo waxay beddel ka tahay damiirka mustakiniga khabarka ku ah sida mashhuurka ama ha la yidhahdo khabarkay beddel ka tahay yacni aqwaasha saddexdaa tii lagu socdaba beddelnimaa loo daynayay laa ilaaha ila allaahu in isimka istisnaaga dabadi dhacay inu beddel yahay marka khayru bedelnimadii baa markaysagaa la icraabaya khabarkana wuxuu u baahanayaa khabarku u baahnaa laa ilaaha ila allaahu ayaa laa ilaaha khayruhuna khabarka khabarkiisay u baahnaysa marka sidaad xaqun u qadaraysay khabarkii ayaa halkanna xaqun in la qadara ay tahay marka waxay noqonaysaa laa ilaaha khayruhu laa ilaaha xaqun khayruhu mid la caabudaa xaq ma aha khayruhu allah mooyaane allah in la caabudaa waa xaq gayrkii in la caabudaa xaq ma ahe waa baatil maa nasalat aayatun min kitaab illaah ilaahay buu ku dhaartay markaasuu weliba kuu ku dhaaranayo wuxuu ku sii sifeeyey inuu yahay ka uluuhiyada xaqa ah keliga ay u sugnaatay dhaartu waxay u dhacaysay waa tan maa nasalat may soo degin buu yidhi aayatun aayadii may soo degin aayaddaasoo min kitaabiillaah kitaabka ilaahay ka mid ah ilaa wa ana aclamu inaan anigu ogahay mooyaane fiima unzilat ama fii man unsilat keebaa lagu soo dejiyey ama fiima nazalat fiima nasalat ama fii man nazalat nusakha qaar fii man bay qorayaan nusakha qaarna waxay qorayaan fiima bay qorayaan fiima keebaa nasalat ay ku soo degtay oo alifka laga tago oo nusakha qaar ay saa qorayaan calaa haadana waxay noqonaysaa inay maadu istifaamiye tahay marka fiima la yidhaahdo fii ayi shayin waayo maada istifaamiyada ah haddii la gesho xaraf oo xaraf lagu jaro alifka lama baaqi yeele waa la jaraa ila fii daruurati shaar qaala allahu tacaala cama yatasaa'aluun camaa lama odhan cama yatasa'aluun marka nusakha fiima qoraya maada istifaamiye ah fiima ay fii ayi shayin maxaybaa nazalat ay ku soo degtay nusakha maada qoraya fiima maadu mawsuul bay noqonaysaa markaa fiima ay fi ladii kii nasalat ay ku soo degtay waxaa markaa fiican nusakha markaa waxaweye qoraya fiima ayaa sii fiican nusakhan marka waxaa mawsuulka ka dhigayaana wejiga kale ka fiican laakiin waa bannaantay lafteeda oo waxay noqonaysaa inuu caayidkii un markaysa waxaa la xadfay noqonaysa caayidkii oo majruura in la xadfay ayay noqonaysa wa ayna nasalat halkee bay ku soo degtay marka fiima nasalat wa ayna nasalat maxay ku soo degtay halkee bayse ku soo degtay labadaba istifaam la maro waan ogahay walow aclamu haddaan garan lahaa ama ogaan lahaa makaana axadin ruux meeluu joogo ruuxaasoo aclama bikitaabillaahi minnii ruuxaasoo kitaabka ilaahay iiga aqoon badan meeluu joogo walow haba fogaatee haddaan garan lahaa cabdullahi mascuud baa odhanaya tanaaluhu lmataaya ruuxaasoo ay gaadhayso gaadiidka la fuulaa ay gaadhayso waa jamcu matiya matiyana waxaa la yidhahaa duudka la fuulo waa gaadiidka waxa weyaan awrtii waxyaalihii yacni waagaas yacni markaa la fuuli jiray rakuubadii ama fardihii iyo wax la mida la ataytuhu waa u tegi lahaa ee waxaanan garanaynba ruux iiga aqoon badan kitaabka ilaahay meeluu ku sugan yahay oo aan ugu tago ayaanan garanaynba markaa sheekhu wuxuu inoo tilmaamay haddii qur'aankii qur'aan lagu fasiro la istixdaari waayo ama la waayo in sunnada loo kacayo sunnadii haddii laga waayana in aqwaashii saxaabada loo kacayo culamada qaarkood oo tafaasiirtooda ictinaa gaara ku sameeyey tafsiir alqur'aan bilqur'aan baa jira waxaa ka mid ah alcallaama maxamed alamiin ashanqiiti kitaabkiisa adwaa'u lbayaan waxa la yhahay tafsiiru alqur'aan bilqur'aan qur'aankii inuu qur'aanka ku fasiraan kumana kaaftoomin cunwaanku sidaa ka dhigay ee axaadiistana waa ku fasiraya hadduu helo laakiin ihtimaam gaara ah ayuu qur'aanka siinayaa saas aawadeed waa aaya fii tafsiiri alqur'aan qur-aanka fasiraadda uu fasirayo iyo siduu aayaadka u istishhaadayo yacni markaa mawduuca ku saabsan oo ugu keenayo isugu fasirayo aad iyo aad bay u layaab badantay waxaa ka muuqata qur-aanka cinaayo iyo aqoon badan inuu u lahaa aada iyo aadna oo aanka markaysa markaa u dul fadhiistay iminka shabaabka dalabatulcilmigaah tafsiirka qur'aanka innaga kuma dadaalaan waxaa loo qabaa tafsiiru qur'aanku inuu yahay cilmi iska basiidoo ruux kastaabuu iska fasiri kara culumta shareecadana tafsiirka ugu adag isagaana ugu muhiimsan waayo waa kalaamullaahi baa la fasirayaa fadlu kalaami illaahi calaa saa'iri alkalaami ka fadli illaahi calaa khalqi hadalka ilaahay mudnaanshaha uu ka leeyahay hadalka kale waxay la mid tahay baa xadiidku sheegayaa sida ilaahay khalqigiisa uga mudan yahaa hadalkiisuna hadallada kale uga mudan yahay marka nooc kasta oo diinka ku saabsanna qur-aankii waa koobsaday hadday raqaa'iqdii tahay hadday axkaamtii tahay hadday qasaskii tahay hadday fiqigii tahay hadday caqaa'iddii tahay hadday suluukiyaadkii tahay yacni waxa weeye nooc kasta baa ku sugan cilmiga asalkiisii weeye saas aawadeed tafsiirka la fasirayo qur-aanku wuxuu u baahan yahay culumka shareecadao dhan buu u baahan yahay nooc kastaba ruuxu inuu aqoon uu yeesho ayuu u baahan yahay nooca cilmigiisu ruuxa ku yar yahay ama aana aqoonta u lahayn waxay ka muuqanaysaa tafsiirkiisa qur-aanka u fasiraayo carabiya hadduu ku liito hadalkeeda baddaa carabiyada hadduu ku liito dee qur'aanka wuxuu ka dhigayaa mid jaban iyo mid jiisa ayuu tafsiirku qur'aanka fasiraya ka dhigaya ya waa jejebinayaa waayo macno aan looga jeedin buu ku xambaaraya hadduu waxa weeye caqaa'iddii ku liito ceebtiisaasi waxay ka muuqanaysaa tafsiirka uu qur'aanka fasirayo oo caqiidadii sax ahayd kuma caddayn karo markuu qur'aanka fasirayo ugumana nusrayn karo shubahaadkii ahlubidacana ma ridin karo hadduu xadiiska ku liito wuxuu ka muuqanayaa tafsiirka uu qur-aanka fasiraayo waayo yacni xadiiskii oo ku liitay tafsiirkii qur'aanka waa ka muuqanaya waxaa dhici karta inuu daciif iyo mawduuc iyo baatil deliishado waxaana dhici karta inuu axaadiista saxiixa ah ee mawduuca khuseeye ka tago ayaa dhici karta hadduu fiqiga ku liito saasi la eg hadduu usuul fiqiga ku liito waa ka muuqanaysa marka nooc kasta oo culumta shareecada ka mid ah tafsiirku waa u baahan yahay saas aawadee ahlucilmiga qaarba nooca cilmigooda u badnaa ayaa ictinaaga tafsiirka markaysagaa markay samaynayaan aada uga muuqata culamada qaarkood oo carabiyada markaysaga markaa aada aqoon ugu lahaa laakiin abwaabta kale markaysaga aan sidaas ugu fiicnayn waxaad mooddaa qaarkood inuu waxa weeye carabiyadun ihtimaamka inuu siinayo aayaadka qaarkood ba markay joogaan waxay odhanayaan marka mashaayikhda qaarkood waxa ku sugan laqbada aayaddan labaatan icraabood hadda waa labaatan icraabtina waxa weeye maqsuud lidaatihi ma aha waa maqsuud ligayri waa min baab alwasaa'il weeye marka almuhim waxa weeye yani cilmigii uu tafsiirku u baahan yahay yacni aad iyo aad buu ugu baahan yahay culumta shareecadao dhan ugu baahan yahay marka haddii waxa weeye la waayo qur'aan lagu fasiro haddii markaa ruuxii ugu muuqan weydo waa inuu sunnada ka raadiya sunnadii hadduu ka waayana waanu aqwaashii saxaabada u maxaa saxaabada loogu noqonaya iyagii waxa weeye umuuro badan bay saxaabadii la gaar yihiin waa midda koowaade axwaal iyo qaraa'in badan bay markaysagaa iyagu ay la gaar noqdeen wa shaahadu tanziil qur'aankiiyo soo degaayay ogaayeen asbaabtu ku soo degay ogaayeen axwaashu ku soo degay ogaayeen nuskhada qur'aan sheegaysa yacni waxa weeye waxaa loo fasiri karaa limaa shaahaduuhu min alqur'aan ay min tanziil qur'aan qur'aanka soo degitaankiisiiya wal axwaali nuskhada qaraa'inta sheegaysana waa iska cadday ta kale waxaa u sugnaaday faham dhammaystiran oo ummadda kale waa ka faham badnaayeen waa ka cilmi badnaayeen cilmi saxiixay hayeen camal wanaagsan iyo ikhlaas baa ku sugnaaday yacnii camalka wanaagsan iyo taqwaduna waxay ruuxa dhaxal siinaysaa inay basiiradiisi nuur yeelato ta kale bidaca iyo waxyaalahaasoo dhanna waa ka madhnaayeen waatuu ilaahay yidhi in tattaquu llaha yajcal lakum furqaana haddaa allah ka baqataan rabbi wuxuu idin yeelayaa furqaan cilmi a wax ku kala saartaan marka cilmi mubaarakay hayeen laa siyamaa culamaa'uhum wa kubaraa'uhum waxaa ka sii xag jira culammadii saxaabada iyo saxaabadii waaweynayd ayaa ka sii xag jira sida khulafadii khulafaa uraashidiinkii afarta ahaayoo kale abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali dhammaan waa culamaau saxaabay ka mid ahay dadka qaarkood waxay u qabaan abubakar iyo cumar inaan cilmi badnayn mid baa beri wacdi u kacay markaasaa wuxuu yidhi afarta khulafaa'u raashidiinku waxay u qaybsanaayeen labana culamay ahaayeen labana niman iska mujaahidiinay ahaayeen cusmaan iyo cali culamay ahaayeen buu yidhi laakiin abubakar iyo cumar culamo yagumay ahayne niman iska mujaahidiinay ahaayeen warka waa cidkaasi sheegay waa war baatila ah. waayo ahlu sunna waljamaca waxay qabaan inay waxa weeye alkhulafaa' araashiduun afartuba inay culama u saxaaba ka mid ahaayeen bal abubakar iyo cumar ugu cilmi badnaayeen saxaabada kale inuu abubakar ka cilmi badnaa ahlu sunna waljamaca waa qabaan waana ka fadli badnaa waana ka cilmi badnaa waayo nebiga sala allahu alayh wasalam yacni waa ku lamaanaa min yowmi albicsa ilaa maalintii nebiga la soo saaray ee la soo diray laga soo bilaabo ilaa maalintii uu dhintay laga soo gaadho yacni nebiga sala allahu alayh wasalam buu markaa rafiiq la ahaa oo la joogay oo ku lamaana saas aawadee axaadiista rasuulka sala allahu alay wasalam waatay sheegayso nebiga saa sameeyey abubakar iyo cumar nebiga abubakar iyo cumar baa baxay yacnii inta nebiga lagu lamaananay abubakar iyo cumar tiro male axaadiis badan bay ku kuso aroortay markaa nebiga sala allahu alay slam waa ugu dhowaayeen garabkiisaynay ahaayeen waana ugu rafiiqnimo badnaayeen manay ahayn qaar dakaa yar oo fiiro yar ama maskaxdoodu aynay firo badnayn oo markaysaga faham badnayn ma ahayn ee waa faham badnaayeen oo waa xifdi badnaayeen saas aawadeed waxyaalo badan ay dee ku mashquuleen oo khilaafadii iyo maamulkii markaa muslimiinta iyo ashyaadaas ay ku mashquuleen iyo deg degdega wakhtigii abubakar uu dhintay ay deg dega noqotay cilmi badanay hayeen inaan laga rarin oo qayrkood laga naqliyey cilmigaas oo aanu lumin yacni keensatay marka ahlu sunna waljamaca waxay qabaan abubakar isagaa ugu cilmi badnaa saxaabada saasay ahlu sunna waljamaca qabaan waqtigaa dhaca halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk